bsmi اllahi الرحmn الرaxيim alxamdu لlh rb العaalamiin ثuma الصlaaة والسlاam عlى rasuuli اllahi الأmin وعlى آlih وصxaabatih أجmaعin faxadaثnii jamc min الshuyuuخi aakhiruhm shaykhuna الshaykhu صالح بn cabdالlahi الcusaymi غafar اllah lah wlahm jamiعa bsnaadi kuli minhm ilى sfyaan bn cuyayna can cmr bn dinar can abi qabuus mowla cabdالlah bn cmr الcaas can cabdillahi bn camr caasi radi allahu tacala canhuma qaal qaala rasuulu اllahi salى اllahu عalayhi waalihi waslem alraaximuun yarxamuhum اraxman irxamuu man fi اlardi yarxamkum man fi اsama wmin طraa'iq raxmati raxmat اlmucalimiina bilmutacalimiina biiqraa'im usul اlmutuun khasatan usul xadiid اlmustafa wاrasuul mujtaba salى اllahu عalayh wعlى aalihi wصaxaabatihi ajmaciin liyafuuz bisacaadati اlcajl اlaajil fahada huwa اlmajlis aلthani wاhamaanuun min majaalisi iqraa'i wa sharxi kitaabi